الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الأحبة waxaynu isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa intaa muuqatee laynaga arkayo iyo intaynoo qarsoonee allah keliya ogyahay subxaanahu wa tacaala waxaan eray ku hadlayno iyo waxaan fal addimadeenna ka samaynayno intaba waxaynu isu dardaarmaynaa ilaaha inaan ka baqno ayaamta xayaatadu way kooban tahay ilaahay addoommadiisa waa kala fadlilay uunkiisana waxbuu isdheeraysiiyey addoommadiisana wuxuu ku kala fadilay intay u kala cabsi badan yihiin say u kala khayr badan yihiin si gudna fii suurati alxujuraat ilaahi waa kii inugu yidhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilahay agtiisa waxaa idinku qiimiya sharaf badan idinku darajiya maqaam weyn qofka idinku cabsi badan ee amarka ilaahay idinku qaadano xilliguu jooga doona ha joogo qarnigu dooni ha noolaado dunida meeshuu dooni ha kaga joogo duruuftuu dooni nolosha ha ku dhammaysto ilaa agtiisa maal looguma kala qiimo badna mansab iyo jahna laguma kala sarreeyo midab iyo reerna mudnaan laguma kala laha inta ilaahay laga cabsado amarkiisa la qaato wuxuu kaa reebay laga fogaado xuduuddiisa la ilaaliyo xaaraamta laga fogaado baa alla agtiisa lagu kala qiimo badan yahay dadku way jecel yihiin in dadka agtooda magac iyo maamuus ay ku yeeshaan maal bay ku bixiyaan si magacooda loo sheeg sheego dembi badan bay u galaan say magac iyo muuqaal u yeeshaan inay dhiig u daadiyaan baa dhici karta dad mudnaan iyo xiriirin ku lahaabay u gooyaan say magac iyo maqaam aadama uga raadiyaan waxaa maqaamka la raadinaya waa maalmo kooban oo dunida inta tagtayna anfac ma laha oo adiguba welwelna kuguma hayso qof muuminoo camal dembi uu sameeyey ka cabsanaya maahane inta tagta cidi kama fikirto inta kuu dhimanna waxay tahay lama yaqaan ma saacadaa ma sanadaa qof og inuguma jiro wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu hadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut ayaamtaa go aan haddaad magac iyo maamuus raadintii wakhti u bixinayso oo maal u bixinayso oo manfac u bixinayso waxaa mudan in magac laga raadiyo maqaam laga doono waa rabbulcizati subxaanahu wa tacaala isagaa abaalkan weyn kuu galay isagaanaad berri mudan tahay isagaad jannada uga baahan tahay isagaad ka baqaysaa cadaabkiisa ciddii agtiisa qiimi iyo maqaam ka yeelatana dhibka iyo xumaatada iyo cadaabka wuu ka badbaadiyaa cidka agtiisa maqaam iyo qiimo ku yeelan weyda xarig wanaagsan iyo xiriir samaysan weydana waxaa looga baqaa inuu cadaabkiisa geliyo cidda magac laga doonto maqaam laga raadiyo maxay jeceshahay la yidhaahdo seenkuii ammaanaanoo ammaantooda la door bido wakhti iyo maalna la geliyo allah weeye subxaanahu wa tacaala marka allaha sidaasa ah, ayaynu isu dardaarmaynaa isaga inaan ka baqno isaga maqaam ka raadinno maanta oo jimcaah waxaa inoo bilaabatay munaasabad ilaahay magac iyo maqaam weyn lagaga doono ilaahayna ugu talagalay toban beri oo maanta kow ka tahay uu deeq dheeraada bixinayo waad aragteenoo sharikadaha markii lagu yidhaahda dukaamada la gadanayo hal gada halna qaado laba gada hal qaado wax firiica la socdaoo dheeraadoon sibilaha kala jirin marka la yidhaahdo sida shinnidaa la isugu koraa meelaha saasoo kaleeta ah saxmad baa ka dhacda waxaadan u baahnayn baad gadataa dharaadan u baahnayn cunno aadan u baahnayn oon daruuro ku haynin baa marka la yidhaahdo meel biidsa laga cunaya hal gado labana qaado uu safku bannaan dheer buu tagaa waa hunguri adduunyo saacada ku haynaya markuu ugu badan yahay toban waxaynu gaarnay waxaa la sameeyaay waxyaabo dheeraadoo dulsaaroo ajir aakharaa la isa siinayo way mudan tahay inaan saf u gallo inaan wakhti badan ku bixinno inaan maal u hurno qofba inta uu kari kara iyo karaan iyo tabartiya inuu dadaalo naftu haddii joogto waxu samee la yidhaahdo marka dambe way daashaa wixiina markuu ku bato ee ku dheeraado waxa yar laftiisa way dhibsataa laakiin markii munaasabaad loo sameeyo xilliyo wax loo badinayo xilliyo munaasabada wax la qabanayo way xiisaysaa naftu bishii ramadaan baa ajir badan lahayd laba bilood baa ka soo wareegtay tobankii u dambaysay baa ugu khayriyo ajir badnayd laba bilood oo nasasho ah oo waxoogay la yar kala daatay waxoogay la isyar dhigtay inteenna badanna aan filaya inaan dembaabnay ama uusan jirinba qof inaga midoo dhihi kara ani dembigama dhicin waa laga yaaba xataa kuusan ka dhicin ma sahlana inaad tidhahda ani wax dembi igama dhicin munaasabad dembiga layska dhaqo darajo iyo magac iyo maamuus agtilagsa laga sameeyo tobankan beri ee maanta bisha dilxijo kow tahay oo xalay dhalashadeedii ay sugnaatay munaasabad baynu bilownay nabigeena slam si gaaruu inoogu dhiirigeliyey weliba hadday ramadaanka tobanka dambe habeenadii ahayd tan tobankeedu maalinta weeye habeenka maaha tobanka maalmood ee sanadka ugu fadli badan tobanka maanta bilowday weeye habeenada tobanka ugu fadli badanna tobanka dambe ee ramadaan weeye nabig ala slam wuxuu yidhi ma jiraan maalmo la sameeye camal wanaagsanoo ilaahay uu ka jecel yahay tobankan maalmood faradkeedu waa ka fadli badan yahay faradkaad maalmaha kale sunnadeedu waa ka fadli badan tahay sunnada maalmaha kale mid weliba camal kasta oo la sameeyo oo camal wanaagsan oo suubanihi wuxuu ka fadli badan yahay midka isagoo kale ah isagan laftiisa haddii la sameeyo wax ka baxsan tobankan maalmood haddii la sameeyuu ka fadli badanya waa jaanis iyo fursad waa munaasabad mudan in aan ka faa'iidaysanna mudan wey maa min ayaamin alcamalu asaalix camal kasta oo suuban baa la yidhi camal kasta oo suuban lama kala qaadin labadaa unbaa lagaa rabaa inuu ilaahay dartiina kaa noqdo diin ahaanna saxan yahay waxaad samaynayso in diin ahaanna saxan yahay adigana daacad iyo alla dartii kaa yahay labadaa haddii lagaa helo camal saalixa wey camalkaa saalixii soom buu noqon karaa salaad buu noqon karaa sadaquu noqon karaa khayr la fidiyo kaluu noqon karaa qur-aanaad akhriduu noqon karaa duca iyo allabari buu noqon karaa dikri iyo tasbiix buu noqon karaa waxaa camalka sidaa looga dhigay laba arrimoodba waa la tixgelinaya dadku iska iyo itaal maaha qof baa xoolo haysta oo sadaqaysan kara qof baa xooluhu sadaqaysta baan haysanin ayaamtiina inay ka wada faa'iidaystaan baa la rabaa qof baa xoog lahoo caafimaadsan oo soomi kara qof baan xoog iyo tabar iyo caafimaadu ku sooma aan lahayn dadku waxbay isdheer yihiin dhaqaalaa la ysdheeryahay caafimaad baa la ysdheeryahay awood iyo xoog baa la ysdheeryahay intaa duruufta lagu nool yahay baa la ysdheeryahay intaa waxaa dheer acmaasha saalixana waa badan tahay dadka dareenkoodii iyo qalbigoodii iyo ku degistiisana waa kala duwanta qof baa qalbigiisu degaayoo dareemo khayr badan inuu samaynayo markuu qur-aanka akhrinayo mid baa sidaa dareema markuu ducaysanayo mid baa sidaa dareema markuu tasbiix adkaar akhrinayo mid baa qalbigiisu dabcaa marka uu sooman yahay mid baa qalbigiisu khayr dareemaa markii uu miskiin iyo qof baahan caawinayo mid baa khayr dareema markuu dadka hanuuninayo khayr u sheegayo mid baa naftiisu ay jeceshahay ay ku maman tahay ay u fududahay dadka muslimkaa ah, heshiisiintoodii iyo wanaagga iyo samaha ka shaqayntiisa intabana waa loo baahan yahay qur-aankii dad akhriyaa loo baahan yaho badan inuu muuqato noolaato soonkii inuu noolaado salaaddii noolaato islaax daatilbey noolaado khayrka la isu sheegayo noolaa masaakiinta la taageerayo baab kastoo camal saalixa leh meeluu anfacayo oo looga baahan yahay buu joogaa dadkaa fara badanna nin walba qalbigiisa midbaa u sahlan dad waxaad arkaysa soonku dhib ku yahay hal maalin oo sunnaa lixda shawaal iyo yowmu carafaa naftu ka bixi laakiin intaasoo sadaqaada bixi haddii la yidhahda ay u fududa acmaasha saalixa waxaa loo camimay khayrka abwaabtiisoo dhan nin walba kii u fudud inuu garaaco waa maalmo kooban waa fursad yar mid naftaadu aanay u jajabnayn ama aadan awoodinba haddii lagugu xakamayn lahaa fursad badan baa ku dhaafi lahayd hadda laakiin jaantaa rogan baa lagu yidhi ilaahay dartii ha kaa noqoto diin ahaanna ha saxnaado ku dadaal dembi iska ilaali khayrna ku dadaal maa min ayaamin alcamalu الصaalixu fiihina axabu ilى اllahi min hadihi اlcashr marka maalmahan tobanka ah dadaalkaasaa laynaga doonayaa waxa laynoogu sheegayo ogow oo maqaloo ka dhaqaaq maaha dhegayso oo ku dhaqan way markuu nabigu sidaa ina leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa fursad iyo jaanis towbadu towbada ka fiican dikrigu dikriga kale ka fiican sadaqadu sadaqada kale ka fiican saas darteed waxay mudan tahay inaan deriskiiyo dadka baahan taageerno dadka tabaalaysa inaan ka warqabno in siyaaraadka iyo isbitaalladiiyo dadka xanuunsan la booqdo raximka iyo qaraabada in la salaamoo la xidhiiriyo salaadda iyo dikriga iyo tasbiixda in la badiyo ducada iyo allabariga iyo qur-aanka in la badiyo salaatuleylka iyo sunnada iyo soomka in lagu dadaalo qofkii laba iyo saddex iyo afar iyo shan isku dari karana ha isku daro qofkii haluun ku tuugsan karana ha ku tuugsado mid baa laakiin in laga sinaada ay tahay dembigee in layska ilaaliyo dembigiiyo xaaraanta dayntoodu iyagu baab lama huraana weeye in layska ilaaliyo waxa ninba intuu ka gaadhi kariya baabka u fudud furani waa wixii khayra iyo camal saalixa iyo cibaadaadeen la imanayno ciddii sii noolaan ilaahay baa jaanis iyo fursad kale ninkii heli doonana allah garanaya laakiin qof isku hallayn karaa ma jiro midho gunti ku jira ku geed saaran looma daadiyo munaasabad iyo mawsim baan haynaa dabaalka marinteeda iyo ajirkeedu ka badan yahay inaan khayrka weybadsannooo miisaanka khayraadka cuslaynana laynoo siiyey naf iyo shayddaan yaana inoogu sheekayn tan dhima lehee mid kaleaad gaadhi doontaa waadan waru haynin geeri inay ka sokayso khayrka aynu ku dadaallo ilaahay aynu ka baqno iyo munaasabaddanna aan ka faa'iidaysanno haddii maanta cashri dilxija bilaabatay qofka doonaya udxiyada inuu gowraco udxiyada marka la gaaro xoolo qala hadda doonaya waa inaanu timahana waxba taaban ciddiyihiisana uusan waxba ka goynin waaye kama fii xadiidi ummi salama radia allahu canha wa ardaaha nabigu wuxuu yidhi markay bishu soo gasho qofkii doonaya xoola inuu gowraco yaanu jirkiisa iyo ciddiyihiisa iyo timihiisa midna waxba ka taaban saa darteed waxaa laynaga doonayaa inuu cibaadaadkaa ku dadaallo khayrkan allah ina waafajiyo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma lamna rushdana wacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaaha allahuma zakiiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mowlaaha allahuma ina nas'aluka ridaaka waljanna ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم اختم الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات والنيران اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر